الحمd لله نحمdه ونستعiنه ونستغفiره ونعuudu باللahi min شhروuر أنفuسina ومin سيئaaت أعmاalina maن يهده الlaه falaa مضل لah وmaن يطلل falaa hadiيa lah وأشhهadu أn laa إilaaha إilا الlah وaxdah laa شhariika lah وأشhهadu أنa محamdا cabdه وrasuuله اللaهuma صل عlى محamdi وعlى آliه وأصxaabه وmaن تبcahm بإحsaan إlى yوم الdيn أmا bعd nawaasiq lmubtadai wاlkhabari haadaa maxaluhumaa haadaa maxaluhaa nawaasiqu lmubtada'i wاlkhabari khabarka iyo mubtadaha kuwii nasaqayey haadaa maxaluhaa halkan waa meeshii looga hadlayey halkan waxaan ka gelaynaa cawaamil oo mubtadaha iyo qabarka galaan oo xukunkii mubtadaha iyo qabarka nasaqaan nasaqi waa suulinta waa suulinayaan xukunkii inta suuliyaanay xukun kale saarayaan hadda waxaan soo ogaanay mubtada xukunkiisu waa araf khabarka xukunkiisu waa araf saasaan soo ogaanay mubtadaha iyo qabarka xukunkoodu waa in la rafciyo saasaan soo ogaanay waxaan halkan ka gelaynaa caamilyaal kaloo gelaya mubtadaha iyo qabarkay gelayaan markaasay xukunkii lagu soo bartay ay ka bedelayaan ukun kaley saarayaan nawaasikaa la yidhaahda naskigu waa suulin waxaa la ydhaha nasakat ilu waxaa la ydhaha nasakat shamsu adilla fiiri qoraxdu markay soo baxdo hoos dheer ah shay walbaa leeyahy oo dhankan galbeed jira markay qoraxdu soo baxdo subaxdii fiiri hoos dheer uu leeyahy hadhow marka ay cinda alistiwaa maraydo aawo hoosaskii laguhu ku aruuraa aaway qoraxdaa suuliday nasaqat ishamsu adilla sidaasaa la yidhaha wa nasaqat iriixu alahara aa la yidhaha fiir meelaad martay dabayl xoog badanaa martay raad lagu arki maa iyadaa tirtire wa nasaqat iriixu alahara dabayshiiya raadkii suuliday raadkii lama arko marka nasqiga macnihiisu waa maxe suulin sidaas wey macaani dhowruu leeya taasaa ka mida maaha macaanidiisa oo dhamo nasqigi nasriga macaanidiiso dhan maahan suuline nawaasiqu lmubtadai walkhabari khabarka iyo mubtadaha kuwii nasakhaayey haadaa maxaluhaa kan waa meeshii looga hadlaayey qaala wuxuu yidhi muxamed ibnu muxamed ibnu daawuud asinhaaji almacruuf ibn اlaajruumi wuxuu yidhi baabulcawaamili haadaa midkaanu baabulcawaamili caamilyaalkii baabkoodii weeye caamilyaalkii baabkoodii dadka gabalan hadda caamilba wax laydha aqoon horta dadaa dhaqoon amaa la helaa caamil kitaabka maku soo qaadanay caamil waxaa la yidhahdaa xadkiisii ma sheegno baabulixraab maku soo qaadano ha baabulixraab baabulixraabi maantaan marayna ma soo qaadano ya sheeg haddaan soo qaadanay xadkii oo caamilka haye maasha allah jazaaka allahu khayr sideeda moogtahay wixii inaad fahamtay ood macnahoodii garatay waa shayga daruuriga ah, marka macnahoodiiu ku fasir jazaahu llahu khayr haye daabidkii yaa xifdsan haye qayb badan allah kusiy maasha allah sidaas weeye waa la fahmay marka caamil waa saas maa awjaba kowna aakhirilkelimati calaa wejin maksuusin min rafcin aw nasbin aw khafdin aw jasmin ah, waa kaasa waa waxa kelimadda ama godaya ama kordhiga ama hoosdhiga ama jasreba kaasaa la ydhaha caamil cadadkooda si guudan u sheegna ah, haye boqol waayo cawaamishu kitaab gaar ah baa laga alif haddii ilaahay noo fududeeyo mar waa carabka la mariyo cawaamil jarjaaniya laydhaha cawaamil keliyuuba kitaabka alif hadda wax badanaad ka taqaanaan idinka sababtoo ah ficilka mubaaric inta nasbida ma taqaanaan waa meeqa toban haye toban caamil halkaasaad ku baratee ficilka mudaaric inta jasmiyo ma taqaanaan meeqa sideed iyo toban ku dar labaatan iyo sideedood masiinaydan fiiri boqolkii xaba ar soo ma jeedid waa meesha laguu sheega waasa haye kuwa wax jara kuwa wax jara fiiri kuwa wax jara meeqaan qaadana xuruufta labiyo toban keligoodna waa koob iyo labaatan qayb kalena waa noo soo socotaa koob iyo labaatan weeye xuruufta wax jirta ayagana ku dar kontonaba kor loo sii socda sooma waxa weeye faacilka faacilka yaa rafciya ficilka soo maa waa caamil kalood soo baratay mubtadaha yaa rafciya ibtidaha waa caamil kalood baratay khabarka yaa rafciya mubtadaha waa caamil kalood baratay marka cawaamiisha qolkaa laguu sheegaya mar dhowaad dhamaynay dhammaynay marka aamil in la fahmaa waa muhiim wey waa daruuri caamil in la fahmaa caamil in la fahmaa waa daruuri baabulcawaamili haadhaa midkaanu baabulcawaamili waa caamilyaalkii baabkoodii cawaamishii addaakilati gelayday cala lmubtaday mubtadaaya walkhabari khabarka wa hiya cawaamishaasu alaaatu ashyaaa shayaalo saddexa weeye saddex shay weeye caamilyaalkaasu caamilyaalka oo mubtadaha iyo khabarka gala oo ku camal fala oo ka bedela camalkoodii hore icraabkoodii iyo xukunkoodii ka suulinayaan markaasay xukun kale siinayaan magacoodiina waa ka bedelayaanoo magac kaley siinayaan waa saddex nuuc macnaha waa saddex qaybood wey maahan saddex kelimo waa saddex qaybood wahiya cawaamishaasu alaaatu ashyaa shayaalo saddexa weeye kaana wey iyo waa khawaatuhaa walaalaheed walaalaheed waxaa loola jeedaa nadaa'iruhaa kuwa lamidkaa oo sida kaana u camal fasho iyaguna u camal fala kuwaasaa loola jeeda waa ina wey iyo waa akhawaatuha walaalyaalkeed inna iyo walaalayaalkeed waa inna iyo nadaa'irteeda kuwa lamidkaa ah, oo sida inna u camal fasho u camal fala wa danamtu wey iyo waa akhawaatuha walaalayaalkeed waa danamtu iyo kuwa lamidkaa ah, oo sida ay u camal fasho u camal fala saddexdaas qaybood wey maxamed muxidiin cabdulxamiid wuxuu ku yidhi waa qulu waxaan leeyahay qad carafta waad soo garatay ana lmubtadaa marfuucaani laba la rafciyo inay yihiin waad soo baratay taas mubtada iyo qabar xukunkooda hore waxaa u soo baratay waa laba marfuuc marfuucaadda oo toddobada ahay ka mid ahaayeen toddobada isimoo la rafciyay ka mid ahaayeen taas waad soo baratay qaad carabta waad soo garatay ana almubtadaa mubtadaha iyo marfuucaani laba la rafciyo inay yihiin ogow hadda hadda baro waclam annahu shaamiye qad yadkhulu inuu galaan la arkaa calayhimaa mubtadaha iyo qabarka korkooda axadulcawaamili caamilyaalkii mid ka mida cawaamishii allafdiyati oo lafdiga loo nisbeeyey waxaa dhici karta in mubtadaha iyo qabarka uu galo cawaamishii lafdiga ahayd mid ka mid ah oo fa uu bedelo icraabahuma icraabkooda oo fa yuqayira uu bedelo icraabahum icraabkooda waxaa dhici karta cawaamishi lafdiga ah inta galaan mid ka mid ah inuu icraabkooda bedelo wa haadihi alcawaamilu caamilyaalkan allatii caamilyaalka tadkhulu gelayda calayhimaa cala almubtada'i waalkhabari oo fa bedelayda icraabahumaa aa la rabaa fiiri icraaba humaa a ah, meeshaas la rabaa ogaada humaa wey icraaba haa maaha wa haadihi lcawaamilu caamilyaalkan allatii caamilyaalka tadkulu gelayda calayhimaa mubtadaha iyo qabarka korkooda oo fa tuqayiru bedelayda icraabahumaa icraabkooda bacda tatabuci kalaamilcarabi hadalkii carbeed markii la raacraacay ka gadaal kalaamkii almawhuuqi bihi lagu kalsoonaa calىa alaaati aqsaamin qaybyaalo saddexa wey kalaamka caddeedaa la raacraaca waa la fiiriyey caamilyaalka mubtadaha iyo qabarka gala aa la dabagalay saddexay noqdeen saddexay noqdeen wax afraad waa la waayey sidii loo raadinayay kalaamka caddeeda lagu kalsoona waa laga baaro qur-aankiina waa laga baaro asalba u ah de luqada carabiga oo waxa kalaam la fasaaxeed ma jirin waa kalaamka alle luqa carabiyana waa ku soo deg qur-aankiyaa la fiiriyey hadalkii cabeedna waa la fiiriyey ashcaartii iyo gabayadii saddexay noqdeen caamilyaalka mubtadaha iyo qabarka galah oo icraabkooda bedela saddexay noqdeen mid afraad waa la waay alqismu lwal qismiga ugu horeeya sida uu camal falo kuu sheegaa qismiga ugu horeeya qaabka uu camal falo alqismu qismiga alawal u horeeyaa yarfacu lmubtadaa mubtaduu rafciya wayansibu lkhabara khabarkana waa nasbiya saasuu camal fala qismiga koowaad mubtadihii waa rafcina ee mubtadihu awel sooma rafcisnayn waxaad leedahay rafcan hayra rafci laweli rafcihii hore mid aan ahaynuu rafcina rafcihii hore rafco aan ahaynuu rafcina kii hore inta ka qaado uu mid kale rafcina mid kaluu rafcina alqismu lwal qismiga ugu horeeya yarfacu lmubtadaa mubtaduu rafcinaa rafcan hayra rafci lwali rafca aan rafcihii hore ahayn wayansibu lkhabara kabarkana waa nasbina khabarkiina waa nasbina waxaa la yidhi waa la fahmay horta kabarku nasbina oo waa bedelay laakiin mubtadaha rafcaha saaran kii hore inuusan ahayn mid kale yahay xaa u daliil dliil taasaa la raba laynima sheegin haddaa layniin sheegaa dhib ma leh haddaa layniin sheegaya dhegaysta dhib ma leh alqismu اlأwal yarfacu waa rafcinaa almubtadaa mubtadaha wayansibu waa kordhigaa alkhabara khabarka wadaalika qismigaasuu kaana weeye wakhwaatuhaa wa haada alqismu qismigaas oo kaana iyo aqwaadeeda kulluhu dhammaantiis afcaalun wey xuruufna kuma jirto asmaana kuma jirto dhammaan waa afcaal wadaalika mihaalki naxwu kaana aljawu hawadii wuxuu ahaaday mukfahiran mid daruur madoobu ku xidhan tahay almukfahiru wa asaxaab alladii yaqlidu wayaswadu wayarkabu bacduhu bacdaa waa daruurta adqirada weyn daruurta aad u qirada weyn oo jurmiga weyn oo madow oo isi saarsaaran caadka yarkaa fudud maaha almukfahiru almuطma'inu uu xagga wasniga la mid yahy macnaheeduna waa daruurta qirada weyn leh qirada weyn leh aad u jurmiga weynoo buuran oo islada biyaha ka buuxa ah, daruurtaas oo madow oo isii saarsaaran kaasaa laydhaha almukfahiru jawigu wuxuu noqday mid daruur waa weyn ku xihan wey oo madow kaana aljawu mukfahiran asalku wuxuu ahaa fiiri mubtadiya khabar aljawu mukfahirun uu ahaa aljawu mubtadu ahaa mukfahiruna khabarkiiyu ahaa kaana la soo gelshay kaana aljawu jawigii wuxuu ahaaday mukfahiran waa la nasbiyey aljawu fiiri marka hore mubtadaha waa rafcisnaa haddana waa rafcisay laakiin rafcahaanu rafcihii hore maaha laba daliila kutuse ah. waxaa leedahay laba daliila loo haya laba daliil a loo haya daliilka koobaad wuxuu yahay haddaan nidhaahno rafcahan waa midkii hore ee ficilkaanu wuxuu nasbiyey khabarka kaliya waxaa soo baxaa ficil wax nasbiya waxma aan rafcin carabigana kuma jiro ficil saas haddaan nidhaahno fiiri kaana aljawu mugfahiran kaanadu waxay nasbiday khabarka oo keli isimka ma rafcinoo rafcii horo mubtadihii ku sugnaa weeye haddaan idhaahno waxaa ka soo baxaa ficil wax nasbiya waxna aan rafcin carabigana kuma jiro oo waxaan carabiga maal ku lahayn koow daliilka koowaadoo ku tusaa rafcahan inuu rafco cusub yahay waa midkaas adaliil taani daliilka labaad mubtaduu maruu damiir noqona soo soomaanaan maqan inuu daahirna noqdo mubtaduu damiirna noqdo markuu damiir noqdo kaana haddii la gelisho kaanadu la xidhiida waxaad leedahay kuntu qaaiman aad leedahay ana qaaimu soo soo geli kaana kuntu qaaiman aad leedahay naxnu qaaimun waxaad leedahay kunaa kunaa qaa'imiina naxnu qaa'imuun waa mutadaha qabad anta qaa'imun waxaa kunta qaa'ima anti qaa'imatun maxaa kunti qaa'imatan antumaa ah. qaaimaani maxaa leedahay kuntumaa qaaimayni qaa'imeyni ah, kun waxaa antum qaaimuuna antum qaaimuuna kaana geli kuntum qaa'imiina antunna qaa'imaatun soo geli kaana kuntunna qaa'imaatin huwa qaa'imun kaana soo geli kaana qaa'ima hiya qaa'imatun kaana soo geli kaanat qaa'imatan humaa qaa'imaani kaana geli kaanaa qaa'imayni hum qaa'imuuna kaana geli kaanuu qaa'imiina hunna qaa'imaatun kaana geli kunna qaa'imaatin marka fiiri mubtaduhu markuu damiir yaho kaana la gelsho damiirkii yuu la xidhiidhsanaa kaanada dliilkii labaad wey waxaa la dhahdaa adamiiru laa yatasilu ilaa bicaamili waa dliilka ugu xoog badan adamiiru laa yatasilu ilaa bicaamili sidiisa damiir waxaan caamilkiisahayn lama marka waa caddaatay waxaa ku camal falaa inay ficilka adamiiru laa yatasilu ilaa bicaamili marka laba daliila u haydaa midda koowaad waxaa leedahay haddaan nidhaahno rafcuhu waa midkii hore ee kaanada iyo aqhawaadeedu khabarka kaliyahay nasbiyeen waxaa ka dhalana waxaa jira ficil wax nasbiyo waxna aan rafcin kaasuna carabiga maalkuma le daliilka labaadna maxaad leedahay waxaa la arkay damiirkii oo la xidhiida damiirka awal mubtadaha jiro kaana qawadad la xidhiida wa damiiruna laa yatasilu ilaa bicaamili laba daliilaad haysataa waa caddaatay marka in rafcaha saaran kaanada isimka ka dambeeya rafcahaas inuusan kii hore ahayn ee rafco cusub oo kaanadu wadato u yahay oo iyadu ay keentay kaana aljawu mukfahiran kaana ficlu maadi naaqis tarfacu lisma wa tansibu lkhabara mabniyun cala alfatxi la maxal lah min alicraab aljawu ismu kaana marfuuc wa calaamatu rafci damatu daahiratu fi akhiri icraabkiina waa laga bedelay magaciina waa laga bedelay awal mubtadu ahaa haddana waa ismu kaana rafcihii awal saarnaa caamilka keena yuu ahaa mubtadaha caamilkaas rafciya ibtidaa haddana kaana aljaw aljawu caamilka rafciyey waayo waa kaanada marka isku caamilba maha isku caamil maha mugfahiran khabaru kaana mansuub wacalaamatu nasbi fatxatun daahiratun fi aqiri qismiga koobaad saasuu camal falaa dhammaantiis saasuu camal fala waana wada afcaal mubtadahana waa rafciyaa rafcana hayra rafci lawali abarkana waa nabiya wlqismu haani qismiga labeeya oo mubtadahiya qabarka gala oo ku camal fala mubtadihii qabarku gala waa nasaa xukunkii hore xukunkalu saara ah, waa nasaa mubtadahiya abarka mubtadahaya qabarka ayuu galaa waa ku camal falaa waa nasaa xukunkii hore xukunkalu siina wlqismu haani qismiga labeeya yansibu waa kordhiga almubtadaha mubtadaha wayarfacu waa goda alkhabara khabarka rafcan kayra rafci la weli rafca aan rafcii hore ahayn rafca aan kii hore ahayn uu rafcina wاlqismu haani yansibu waa kordhiga almubtadaa wayarfacu waana goda alkhabara cagsa alawali kii hore cagsigiis xaabiya kii hore siduu camal falayey uu ka soo horjeeda kii hore cagsigiis wey kii horeeto mubtaduu rafcinaya khabarku nasbinayo kanuna mubtadihii uu nasbina abarkiina waa rafcina magacana waa laga bedela oo mubtadaha markuu nasbiyo ismu ina waa akhwaata laleeyahy mubtada la dhihima ah, ism a lagu magacaaba wadaalika qismiga labaad wadaalika qismiga labaad ina wa akhwaatuha wey wadaalika qismiga labaad ina iyo wa akhwaatuha wey wa haada alqismu qismigan wa haada alqismu qismigan kulluhu dhammaantiis axruf wey qismigan dhammaantiis waa xuruf qismigan oo isimka nasbiya mubtadihii waa nasbina khabarkiina waa rafcina dhammaantiis waa xuruf afcaalna kuma jirto asmaana kuma jirto kuma jirto waa xuruf wadalikaas ina waqwata wahaada alqismu kulluhu axrufun naxwu in allaaha allah casiizun waa mid haalib ah xakiimun oo xikmad badan ina allaaha ina xarfu tawkiidin wa nasbin tansibu isma wa tarfacu lkhabara mabniin cala fatxi laa maxal lahu min alraab allaha ismu ina mansuub wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi aqilih casiizun khabaru ina marfuuc wa calaamatu rafci damatu daahiratu fi aqilih xakiimu khabaru bacda khabarin marfuucu calaamatu rafcihi waa kabar laba kabar wey laba kabar iyo saddex kabar iyo afar kabar wa iska daba dhacaan marka kabaru haani wey waa kabar labaad kabaru bacda kabarin aa la ydhaha marfuucu calaamatu rafci damatu daahiratu fi akiri wlqismu qismiga qismiga ahaaliu sadexeeyaa yansibu mubtadaa mubtadiyu nasbina wlkhabara khabarkiina waa nasbina jamiican xaalay dhan yihiin qismiga saddexaad mubtadaha iyo khabarka labadaba waa nasbina wlqismu qismiga ahaaliu saddexeeya yansibu waa nasbina almubtadaa mubtadaha iyo wlkhabara khabarka jamiican dhammaan xaalay yihiin wadaalika qismigaasu danantu weeye iyo waaqwaata walaalyaalkeed wa haada alqismu qismigan kuluu dhammaantiis afcaalun waa afcaal qismiganu dhammaantiis asna waa afcaal qismiga saddexaad nahu danantu waxaan u maleeyey asadiiqa saaxiibkii akhan walaal awal mubtadii khabaru ahaa asadiiqu saaxiibku akhun waa walaal saasuu ahaa asadiiqu akhun saasuu ahaa danna soo geli danantu sadiiqa saaxiibkii waxaan u maleeyey akhan walaal labadii waa nasbiy danantu danan ficlu maadin mabniyin calaa sukuuni liitisaali bidamiiri rafci mutaxarik laa maxal lah min alcraab wa taau damiiru mutaصilu mabniyu cala dami fi maxali rafcin faacil asadiiqa mafcuulu bihi awal mansuubu calaamatu naصbi fatxatu daahiratu fi akiri akhan mafcuulu bihi haani mansuubu calaamatu naصbi fatxatu daahiratu fi akiri wa tusamaa waxaa lagu magacaabaa haadihi alcawaamilu caamilyaalkan annawaasika magacaas iska leeyihin nawaasikh nawaasikh nasqiga luqada waa alrafcu wاlizaalatu wاnaql alrafcu walizaalatu waa isku mid alrafcu iyo walisaalatu waa suulin macnaha labaaduu leeyahay annaqlu rarid wey inaa kunaa nastansikhu maa kuntum tacmaluun uu ilaah aakhiro dadka alle wuxuu leeyahay annaga waxaan ahayn waxaad samaynaydaan kuwa soo naqliya dad u malaydeen meeshaad ku samaydeen in looga tegey maya waa soo naqlin waa soo qornay inaa kunaa nastansikhu kuwa soo naqliyaan ahayn oo soo qora marka macnaha naصbiga maxaa ka mid ah annaqlu rarid a ka mid a alrafcu walisaalatu waa macnaha labaad daliilkeediina waa nagaa sheegnayba marka maxaa lagu magacaabaa cawaamishan saddexdooda magac ka dhexeeyaa jira maxaa la idhaha nawaasikh nawaasiq aa la watusamaa waxaa lagu magacaabaa haadihi alcawaamila cawaamishaan annawaasika a lagu magacaabaa watusamaa waxaa lagu magacaabaa haadihi alcawaamila annawaasikha tusama laba mafcuulay qaadataa waa gaari doontaan insha allah ficilkaanu hal mafcuulu qaataa kanuna labuu qaataa kanuna saddexuu qaataa kanuna marna labuu qaataa marna wax maruusan waxba qaadayn hal mafcuulun marna laba ka yar kaa yeeli ma hadda tusama aba ka mida laba mafcuul ay qaadatay cawaamile mafcuulu awal nawaasiqa mafcuulu aani aha wa tusamaa waxaa lagu magacaabaa haadihi alcawaamila cawaamishaan maxaa lagu magacaabaa annawaasika lianna maxaa loogu magacaabay cilo lianna haddaad aragto xugunaa la sheegay lianna a laga dabamarshay tacliila la yidhaha sababta loogu magacaaba la cilayna ah, sababta loogu magacaabay aa la cilayna liannahaa awaamishaanu nasakhat waxay suuliday xukma almubtadai walkhabar mubtadaha iyo khabarka xukunkoodiiy suuliday saasaa loogu magacaabaa nawaasib ah, sow naskiga macnihiisa xagga luqada suulin ka mid ma ahayn waxaa nawaasiq loogu magacaabay xukunkii iyo mubtadaha xukunkii mubtadaha iyo xukunkii khabarkay suuliday ey kayaratu waa badashay wey ey kayaratu waa badashay wajadadad waxay u soo cusboonaysiiday lahumaa mubtadaha iyo qabarka xukman aakhara xugun kale xukunkaasoo hayra xukmihimaa aan xukunkoodii ahayn xukunkii alla weli horreeyey xugun cusub oon xukunkii hore ahaynaysiin kaana wa akhawaatuhaa saddexdii marka si guud oo duuduubaad u qaadataye mid mida loo kala qaada saddexdiiyaa mid mid lagugu sharxa kaana akhawaatuhaa noo soo qaba marka kaana wa akhawaatuhaa haadaa maal haadaa maxaluhaa kaana iyo halkan waa meeshii looga hadlaayey qaala wuxu uhi maxamed ibnu muxamed ibnu daawuud almacruuf bibni اlaajruumi faamaa kaana kaana iyo waa khawaatuha walaalayaalkeed fa inahaa kana iyo walaalayaalkeed tarfacu lisma isimkay rafciyaan waxaa isimka lagu sheega waa mutadihi laga bedelay isimka waa rafciyaan kaana ay akhwaadeeda wa tansibu lkhabara khabarkana waa nasbidaa ah. famaa kaana kana iyo waa khawaatuhaa ah, kaana walaalayaalkeed fa inahaa kaana iyo walaalayaalkeed tarfacu lsma isimkay rafcidaa watansibu lkhabara khabarkana waa nasbidaa wahiye kaanada iyo walaalayaalkeed kaana weeye wa amsaa weeye wa asbaxa weeye hal macno iskaga wada kaana waa ahaaday wa amsaa waa ahaaday wa asbaxa waa ahaaday wa adxa waa ahaaday wa dalla waa ahaaday wa baata waa ahaaday wa saara waa ahaaday walaysa ma ahaanin wamaa zaala kama suulin wamanfaka kama suulin wamaa fatiha kama suulin wamaa barixa kama suulin wamaa daama intuu daa'im yahay waa saddexiyo hadda ficil maadiya laguu sheegay ficilka waa la rogrogaa mar maadi soo maahan mudaarica laga dhigaa amara laga dhigaa masdera laga dhigaa isim faacila laga dhigaa isim mafcuula laga dhiga tasarufku waa saas waa la rogroga hadda fiiri daraba maxaan dhahayna maya kaanaba kaanaba nooda kaana fiiri kaanaan rogrogaynaa kaana waa ahaaday yakuunu waa ahaana kun ahaw kownan ahaansho kaa'inun mid ahaana ism mafcuul male iyadu mafcuul male makuun ha isku dhihi makuun ma jirin makuun ma jirin marka waa la rogrogaa e? tasarufku waa saas daraba waa waa garaacay yadribu waa garaaca idrib garaac daaribun mid garaaca madruubun mid la garaaca darban garaacid waa rogrogi hadda agga udhig agga udhig agga udhig daraba waa garaacay yadrib waa garaaca darban garaacid idrib garaac daaribun mid garaaca madruubun kula garaaca tasarufku waa saas waa rogrogidda maa maadiyuu ahaaye mudaaric ka dhig amar ka dhig master ka dhig isim faacil ka dhig isim mafcuul ka dhig kulli waa camal falaa waana isku mid ficilka marka lagu yidhaahdo fiiriya ficilkaanu macnahaanu camal falaa ficilkaanu markuu maadiya markuu mudaariciya markuu amar ya markuu master noqdo isim faacil isim mafcuul waa isku mid sidii wada camal fala wamaa tasarafa waa sida wixii iska bedela maadiya lagu tusaye wixii iska rogaana waa sidii oo kale kaana haddaad baratay yakuunu waa la kunna waa la mid kaainunna waa la mid kownanna waa la mid wamaa waa saas kaana haddaad baratay yakuunu waa la mid ah. kun oo amarkiina waa la mid masderkiioo kownan ahna isim faaciloo kaainun ahna waa hmm. marka sidaa wamaa tasaraf waa iyo wamaa kii ka ka tasarufay minhaa la soo sheegay wadaalika mihaalki naxwu kaana waa ahaaday tasarufkii ku bilaaba ah, sida caruur saanqaada oo hadda la socod baraayo kuu socod bara markaasuu yidhi kaana waa ahaaday wayakuunu waa ahaanaa wa kun ahaw wuxuusu yidhi ma fahmi karo master iyo isin faacil saddexda ficiluu kuugu ekeey saddexda ficiluu kuugu ekeey kaana waa ahaaday wayakuunu waa ahaanaa wa kun ahaaw kownan ahaansho kaa'inu waa ahaaday labadaas inuu ku darayhe laakiin qof socod bara lama ordisiiyo oo kaa kufa waaya saas darteeda sharaxa badan ardada waa laga ilaaliya hal ajrubiga dad u akraydo dad war iska daldasho oo sida wax qaban karo malimkaasu iska caajisa iska dhaqaaja waaya ardadaas laakiin ardadaas isku mid maaha marka dersiga la akhriya mida aad kuula soco sidaad yeeshuu yeela saantaaduu raaca waxaad ku dhawaaqoo waa yaqaan waxaad sheegayda waa ku fahma midna waa hurdaayo mar damba madaxa qaada hadda fiiriya kelimaddaan ku dhawaaqo arday sheegayaa la hela iyo arday aysan u bilownayn kelimaddaan ku dhawaaqo fiiriya ma mubtada ma khabara ma ficil maadiya ma ficil mudaarica ma amara arday horay ka fahmayaa la hela ka war iyo midaan xabada ku bilowmay haye ma jira arday waxaan ku dhawaaq sheegi kara markaan ku dhawaaqo waxaan rabaa inuu yihahdo waa waxaas haddaan mubtada u dhawaaq iyo abar wuxuu le waa mubtada iyo abar haddaan ku dhawaaqo ficil maadi waa ficil maadi u leey haddaan ku dhawaaqo ficil mudaaric waa ficil mudaaric u leey haye malarka rag badanaa gacanta taagta haye haye iriiba ir wiilka ugu yar gacantu taaganay mota mukul wax tarime dadnimaa la raba iyo dadaal haya maasha allah ardaygaasoo mar oqow waayaan ku tijaabayna oo maanta masalo oqowa isagaa iskala midta haya alcilmu cilmigu naaficun waa mid wax tara maxaan ku dhawaaqay maasha allah maasha allah jazahu llahu khayr haye haye u fiirso naama zaydun albaarixata naama waa seexday zaydun albaarixata xalay maxaan ku dhawaaqay naa maxay ta kaas wayla socda ma ujeeda saanta meeshaan dhigu soo uma jeeda waa fahma qofkana intaas inuu fahmaa laga raba kelmadda marka lagu dhawaaqo waxay tahay ma maadiya ma mudaarica soo uma jeedid mhm sidaasaa la rabaa alxamdulilah haye horey aan usii socono marka waayo iyo wamaa tasarafa minhaa wixii ka tasarufay naxw kaana waa ahaaday hadda ka hor wayakuunu waa ahaanaa hadda kadib wa kun ahaw wa asbaxa waa ahaaday wa yusbixu waa ahaanaa wa asbix ahaw taquulu waxaa leedahay kaana zaydun zayd wuxuu ahaaday qaa'iman mid taagan zayd wuxuu walaysa camrun camar maahaanin shaakisan mid madaxa taaga shaakisantu maahan caguu ku taagayn shaakisku waa midku madaxa koru taaga mid madaxa koru taagaya maahan shaakis hmm. shaakisan macaani uu ku yimaadaa shukuusku waxaa ka mida madaxa saas loo taago waxaa ka mida mid tegaya waxaa ka mida mid imaanaya shaakisatu waa macaani badanku waxaa ka mid a mid tegaya ma ahan waxaa mid jooga ma ahan waxaa ka ah mid madaxa taagaya ma ahan shuquuska madax taagidda waa la yidhahda waa la yidhahda nahyaaba ku markay tukana in madax saas loo taago in hoos loo laadiyana nahyaa ku soo aroor meel dhexe waa tan layska rabaa kaana ficlu maadi naaqis tarfacu ism watansibu khabara mabniyn cala alfatxi laa maxala lah min alacraab zaydun ismu kaana marfuuc wa calaamatu rafcihi damatun daahiratun fi aakhiri qaa'iman khabaru kaana mansuub wa calaamatu nasbihi fatxatun daahiratun fi aakhiri walaysa alwaawu xarfa catin laysa ficlu maadin naaqis tarfacu ism watansibu khabara camrun ismu laysa marfuucun wa calaamatu rafci damatun daahiratun fi aakhiri alwaawu faariqatun bayna camrin wa cumara fii xaalatay rafci wاljri ama fi xaalaة naصbi fala ltibaasa baynahmaa shaakisan khabaru laysa mansuub wacalaamaةu naصbi fatxaة daahiraة fi akhirihi wamaa ashbaha dalika iyo wixii shabaha intaan hadda laba miaala lagu siiyeyey dhammaan saddex iyo tobanka ficil iyo wixii ka tasarufa miaaladooda inaad ka fahamtaa lagaa raba la soco marka waa boobsiise sharxi weeye wa aquulu waxaan leeyahay yuu yihi maxamed muxydiin cabdulxamiid alqismu qismiga qismiga alawelu horeeya qismigaasoo min nawaasiqi mubtadai walkhabari mubtadaha iyo qabarka kuwa nasaqa ka mida caamilyaalka mubtadahi iyo qabarka gala oo nasaqa qismiga koobaad kaana weeye waa khawaatuha walaalyaalkeed ey nadaa'iruha kuwa lamidkaa sideedoo kale camal falaa loola jeedaa fil camali camalka kula mid ah wahaadalqismu qismigaanu yadkhulu wuxuu galaa cala almubtadai mubtadaha fayuziilu wuxuu suulinaa rafca mubtadaha la godidiisii rafcihii alawala ee horeeyey markuu galo mubtadaha wuxuu ka suulinaa rafcihii hore waa ka suulina wa haada alqismu qismigan yadkulu wuxuu galaa cala lmubtadai mubtadaha fayuziilu waa ka suulinaa rafcahu la godidiisii rafcihii alawala horeeyey wa yuxdiu wuxuu u soo dirisiina wuxuu u keenaa lahu mubtadaha rafcan god rafcahaasoo jadiidan cusub marka xukunkii waa bedel magacana waa bedela wa yusamaa waxaana lagu magacaabaa almubtadau isimkii marka hore mubtada la dhihi jiray ismahu ismu kaana alaleey ah, ismahu qismigan isimkiisa lagu magacaaba ismu kaana ismu asbaxa ismu laysa alaleey marka ismuhu qismigaas isimkiisia lagu magacaaba wayadkhulu waa galaa qismigaanu cala alkhabari qabarka fayansibu waa kordhiga wa yusamaa waxaana lagu magacaabaa khabarahu qismigan abarkiisa abar ism a lagu magacaaba waxaa lagu magacaabaa kabar aan raba kabaru kaana kabaru asbaxa kabaru laysa kabaru zaala marka kabarkoodii a lagu magacaaba wa haada lqismu qismigaanu alaaata cashara ficlan waa saddex iyo toban ficil alawalkan ugu horeeya kaana weeye mid walba macno gaaru leeya macnihiisa aad ula soco alawlu kan ugu horeeya kaana weeye wahuwa kaana yufiidu wuxuu faa'iidaynaa itisaafa alsmi isimka ku sifoobidiisa bilkhabari khabarka uu ku sifoobay filmaadi waqti tegey wuxuu tusaa isimka kaanada inuu ku sifaysan yahay qabarka kaanada waqti tegeyna uu ku sifoobay saasuu tusaa oo fiirso go-id inay la jirto hadda ka hor uu ku sifoobay kadibna waa ka go-ay waa dhici karta imaa macalin qidaaci go-id la jirkeeda naxwo kaana muxamadun wiilka muxamed leeraa wuxuu ahaaday mujtahidan mid dadaala fiiri hadda maxay tusee kaanadan waxay tusee isimka kaana oo ah muxamed inuu ku sifaysan yahay dadaal laakiin dadaalkaasna iska joogi maa waa dhimana maxamed waa munqadic waa go-a marka dambe laakiin hadda maxay tusee kaanada isimkeedoo muxamed ah inuu ku sifaysan yahay mujtahid dadaal inuu ku sifaysan yahay haddaan idhaahdo kaana camrun caalima maxay tustay isimka kaana oo camara inuu ku sifaysan yahay cilmi ah, haddaan idhaahdo kaana caliyun jaahilan maxay tuse isimka caliyo isimka kaana oo cali ah inuu ku sifaysan yahay jahil marka waxay tusee kaanada isimkeedu inuu ku sifaysan yahay qabar aduu mar walba intaas qaado wa imaa maca alistimraari daa'imid la jirkeed inuu ku sifaysnaado waxaa kaloo dhici karta isimku waa ku sifaysan yahay qabarka werigiisna waa ku sifaysnaana tusaale naxwo wa kaana rabuka rabbigaa wuxuu ahday qadiiran mid wax walba awood hadda fiiri maxay tusaa miaalkan rabbi inuu ku sifaysan yahay qudro kaamila awood kaamil inuu ku sifaysan yahay waana daaim ebidkiisu ku sifaysnaana ah, weligiis waa ku sifaysnaana ee ma go-aydo ma go-aydo icraab kaana kaana muxamadun mujtahidan kaana ficlu maadi naaqis yarfacu lisma wayansibu lkhabara mabniyun cala alfatxi laa maxala lahu min alicraab muxamadun ismu kaana marfuuc wacalaamatu rafci damatu daahiratu fi aakhirih mujtahidan khabaru kaana mansuubu calaamatu nasbi fatxatu daahiratun fii akhiri waa isku mid amilada dambe oo dhan hal mid ka exraabi may maaa isku mid waxay ku kala duwan yihin lama hal shay kuma kala duwan sidaas u wada iraab adiga waani mid ka labeeyaa amsaa wey wa huwa amsaa yufiidu wuxuu faa'iideynaa itisaafa alismi isimka ku sifoobidiisa bilkhabari khabarka uu ku sifoobay filmasaa'i galab naxwu amsel jawu hawadii wuxuu ahaaday baaridan mid qabow maxay tuseen marka waxay tuseen hawadu galabkii inay qabow noqoto ah. amsal jawu hawadiya wuxuu noqday baaridan mid qabow muxuu tusaa jawiga waa isimkii amsaa galabkii inuu qabow noqday ah. galabkii wuxuu ku sifoobay qabow subaxdii kulaylu ah soo ma jeeda iraabteeda waa taqaan whaaliu mid ka saddexeeya asbaxa weeye wa huwa asbaxa yufiidu wuxuu faa'iideynaa itisaafa alismi isimka ku sifoobidiisa bilkhabari khabarka uu ku sifoobay fi sabaaxi waqti subxa naxw asbaxa aljawu hawadii wuxuu ahaaday mugfahiran mid daruuro culus ay ku xihan yihiin subaxdii daruura cirkii o dhan xirtay oo asbaxa oo ah aljaw hawada inay subaxii ku sifaysnaa hawada daruur madow oo culus ku xidhanta waraabic midka afreeya axa weeye wa huwa axa yufiidu wuxuu faa'iidaynaa itisaafa alismi isimka ku sifoobidiisa bilkhabari ku sifoobay fi duxaa barqinkii naxwu adxa daalibu ardagii wuxuu ahaaday nashiidan mid oo nashaadaya oo firfirxoon ah, subaxdii hore xoogaa waa hurhurdoonayo xalu salaatuleyl tukaday subaxdii hadayba qoraxdii kululaatay nashaad ardaygii indhaha waa kala qaada adxa daalibu ardagii wuxuu ahaaday nashiidan mid firfircoon oo nashaaqi uu barqadii noqo icraabkeedu waa isku mid wlkhaamisu midka shaneeya dalla weeye wahuwa dalla yufiidu wuxuu faa'iidaynaa itisaafa alismi isimka ku sifoobidiisa uu ku sifaysan yahay bilkhabari khabarka fii jamiici nahaari maalinka o dhan naxwu dalla wejhu wuxuu noqday muswadan mid madow Ah, waa isku mid wejigiisa mar kastaba iskaga sifaysanya maaha marna waa madoobaa marna waa caddaana maaha maanta odhan ku sifaysanya dalla ficlu maadin naaqis yarfacu lismu wayansibu lkhabara mabniyun cala alfatxi laa maxal lah min alcraab weju ismu dalla marfuucun wcalaamatu rafci damatu daahiratu fi akhir wejhu mudaaf ilaa damiiru mutasilu mabniyu cala dam fii maxali jarin mudaaf iley muswadan khabaru dalla mansuub wacalaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi akhiri waa saadisu midka lixeeyaa baata weeye wa huwa baata yufiidu wuxuu faa'iidaynaa itisaafalismi isimka ku sifoobidiisa bilkhabari khabarka uu ku sifoobo ku sifaysan yahay fii waqti lbayaati waqtiga habeenkii wa huwa waqtulbayaadku alleylu waa habeenkii naxwu baata muxamadun muxameda wuxuu ahaaday masruuran mid la farxad geliyey mid la farxad masruuran ku laga farxiyo la farxad geliyey wa saabic midka toddobeeyaa saara weeye wa huwa saara yufiidu wuxuu faa'iidaynaa taxawula alismi isimkii isbedelidiisa min xaalatii xaaladiisii hore iska bedelay ilal xaalati xaaladii uu isku bedelay allatii xaaladda yadullu calayha uu tusaa xaaladda korkeed alkhabar saara iyadu waa ka duwanta kuwii hore waxay tustaa isimku inuu xaaladiisii hore iska bedelay oo xaaladda khabarku tusayo uu isku bedelay saasay tustaa saaradu naw saara diinu dhoobkii wuxuu noqday ibriiqan kirli jalanad midda shaha lagu karsado dhoobkii ah, fiiri marka isimka fiiri saara diinu marka hore dhoobo cadiyu ahaa ah, dhoobu ahaa waa la isku dhadhejiyey kirlisiisiyaa laga dhigay dabaa la saaray waa la kulleeyey weelu noqday marka fiiri dhoobkii waa isbedeley muxuu isku bedeley jalamaha lagu karsado ama kirli marka isimku waa soo wareeg waa isbedel dhoobki hadda dhoob maaha jalamahaa lagaaga shubaayo waa dhoob maad dheh dhig maya kirli aad leeda ama jalamadaad leeda waa saasay tusa isimka saara wahuwa saara yufiidu wuxuu faa'iideeyaa taxawul alismi isimkii wareegintiisa min xaalati yuu ka wareegay halkuu u wareegay ee alxaalati xaaladii allatii xaalada yadulu tusa calayha korkeeda alkhabaaru naxwu saara diinu dhoobkii wuxuu ahaaday ibriiqan kirli jalamad magacyo kale ma leeda inta shaa lagu karsado aa leedahay labadaas magac magac ahayn ma haydaan dii soomaali laisku keeno magacyo badana la heli midba waxaa laga sameeyey dhooba wax badana digsida badarka lagu kariyo dhoobaa laga samayn jiray annagaad arki jirnay dhooba xaadia laga samayna marka mid dhoodaa laga samayna mid qalinaa laga samayna mid macdanaa laga samayna marka midba waxbaa laga sameeya mid oo badarka lagu karsado oo dheri la yidhahdo dhooba laga sameya anaaba arki jiro hadda waayahan ma anan hadabka la saara ma kala dhacaay ma kala dhacaay ma kala dhacaay wa haaminu nuuca mid ka sideedeeya laysa wey laysa xuu faa'ideeyaa wa huwa laysa yufiidu wuxuu faa'idaynaya nafy alkhabari khabarka in laga anfiyo can ilism khabarka laga anfinayo loo diida isimka isimku kuma sifaysna khabarka fii waqti alxaali markaas la joogo ayadu macnahanay la gaar waqti horena ma tusto waqti soo socdana ma tusto waqtiga markaas la joogo hadda fiiri laysa muxamedun muxamed ardag ardada mid ka mida ah muxamed la yidhahdo laysa muxamedun muxamed ma ahan faahiman mid hadda ka hor ma fahmin laguma dhihin hadda kadib fahmi maayana laguma dhihin muxamed waxaa laga anfinaa khabarka inuu ku sifaysan oo fahm waxay tahay xaaladda hadda la joogo ma fahmaayo laysa muxamadun faahima wataasicu ficilka sagaaleeya waalcaashiru ficilka tobneeya waalxaadi casharkan koob iyo tobneeya waathaani cashar midka labiyo tobneeya maa zaala weeye wamaa faka weye wamaa fatia weye wamaa barixa weye saddexdan waa isku macno waxaa weye afartan afartan afartaano waa isku macno saddex maaha afartaano waa isku macno wuxuu ku yidhi wahaadihi arbacatu afartaano tadullu waxay tustaa calaa mulaasamati اlkhabari khabarku inuu laasimo lilismi khabarku waa laazima isimka marna ka suulima mar walba isimku khabarku ku sifaysan yahi waa laazima mar walba isimku muxuu ku sifaysan yahay abar ma ka suulaayo xasba maa yaqtadii aal sida hadda qadarka xaalku keenayo ah, qadarka xaalku keenayo uu ku sifaysnaana naw maa zaala muxamedun maa zaala ibraahiimu dhaada maa zaala ibraahiimu ibraahim kama suulin munkiran inuu inkirayo munkarka munkarku arkaba waa inkira ah weligiis kama suulin munkar meeshuu ku arko waa inkira ibraahim sifadiisu waa saa sifadaasuu ku sifaysan yahi marna kama suulin maa zaala ibraahiimu ibraahim kama suulin munkiran mid munkarka inkiraaya inuu yahay oo xumaanta inkira maxaa leedahay maa zaala maa naafiyatun iraab hal miaalan ka iraabayna ila kuwii kale waa la maa naafiyatun mabniyun cala sukuun lah maxal min alraab zaala ficlu maadi naaqis yarfacu isma yansabu khabra mabniyun cala fatxi laa maxlila min acraab ibraahiimu ismu zaala marfuuc wa calaamatu rafci damatu daahiratu fi akhirihi munkiran khabaru zaala mansuub wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi akhirihi inta kale waa isku mid maa naafiyatun unbaa dheeraada wa naxwu maa barixa caliyun cali kama suulin maa barixa caliyun cali kama suulin sadiiqan saaxiib inuu yahay saaxiibko mukhlisan daacad ah maa barixa caliyun cali kama suulin ardayla socdaa ma jira su-aal adag aan waayo haye haye fiiri meeshaas fiiri kelimadan ku leeya kelimadaas maxaan icraabay ee dhegayso maa barixa caliyun cali kama suulin sadiiqan saaxiib inuu yahay saaxiibkaasoo mukhlisan daacad ah mukhlisan xaan iraab sifo maasha allah maasha allah intaasaa raba arday ajrubi maraayo halkaas maraayo alxamdulilah waa namca ilaah waayo markaan ixraabayn maxaan leenahay maa barixa maa naafiyatu mabniyin cala sukuuni la maxala la min alicraab barixa ficlulmaadi naaqis yarfacu dhismu wayansibu lkhabara mabniyin cala lfatxi la maxala la min alcraab aliyu ismu barixa marfuuc wacalaamatu rafci dhamatun daahiratun fi akhirih sadiiqan khabaru barixa mansuub wacalaamatu nasbi fatxatun daahiratun fi akhirih mukhlisan sifatu sadiiq wa sifatu lmansuubi mansuub wacalaamatu nasbihi fatxatun daahiratun fi akhirih wahaalia cashar midka saddex iyo tobneeya maadaama wey maadaama xuu tusaa wa huwa maadaama yufiidu wuxuu faa'iidaynaa mulaazamat alkhabari khabarku inuu laazimo lism isimka ayadda noqosha afartii ka horreeyu lamid maadaama asaguna wuxuu tusaa inuu khabarku laasimo isimka mar kasta isimku khabarka waa ku sifaysanya wa huwa maadaama yufiidu wuxuu faa'iidaynaa mulaasamata alkhabari khabarka laasimidiisa lilismi isimka uu laazimo ah, isimka inuu laazimo sidaas ayuu tusaa isimka inuu laazimo sidaas ayuu tusaa ayadda noqoshee aayadda noqoshee aayadda noqoshee hayta afartii ka horreyday sidii uu isimku qabarka u laazimaayey uu kana u laazimowa hadal hore la mid wey hadalkii hore uu la mid yahay wey aydan aadda waa noqday aydan aadda waa noqday yaciidan waa noqona aydan noqoshaa la yidhahda saasaa naxwu laa acdiru eedaynmaa khaalidan khaalid maa dumtu intaan daa'im ahay xayan mid nool intaan noolahay khaalid anuu eedaynma ah, arday wanaagsan oo dadaalaya wey maxaa loo eedaynay hmm. marka aan ku sifaysnaana w fiiri ifadaas aan ku sifaysnaana wey maa dumtu anugu intaan daa'im xayan mid nool intaan xayaatada daa'im ku ah saas wey intaan xayaatada daa'im ku ahno waay haye raabaa la rabaa laa acdiru eedayma khaalidan khaalid ma dumtu intaan daa'imahay xayan mid nool laa naafiyatu mabniyun cala sukuuni la maxala lahu min alicraab acdilu ficlu mudaaric marfuucu litajarudi min annaasib waljaazim wa calaamatu rafci damatu daahiratun fii akhiri wa faacilu damiiru mustatin wujuban taqdiiruhu ana ana khaalidan mafcuulu bihi mansuubu calaamatu nasbi fatxatu daahiratun fii akhiri maa dumtu maa masderiyatun dharfiyatun labadaasaa isugu dareen maa masderiyatun dharfiyatun mabniyin calaa sukuuni la maxalla min acraab dumtu dum ficlu maadin naaqis mabniyin calaa sukuuni litisaali bidamiiri rafci mutaxari laa maxalla min acraab wa taa u damiiru mutasilu mabniyin calaa dami fii maxali rafcin ismu daama fii maxali rafcin ismu daama ismaad ka dhiga faacil dhihmaydi ismaa lagu magacaaba iyaga faacil lama yidhahdo xayan khabaru daama mansuubu calaamatu nasbi fatxatu daahiratu faaqili wاljumlaةu min daama wasmiha wa khabariha fii ta'wiili masderin majruuru bاlmudaafi wاljumlaةu min daama wasmiha wa khabarihaa fii ta'wiili masderin majruuru bاlmudaafi wataqdiiru mudata dawaami xayan mudata dawaami iri mudata a mudaafa dawaami waa mudaaf iley masderki waa kaasa dawaami waa mudaaf iley waay afcaashaan marka iska fiiri afcaashaan iska fiiri ma dheerey halkaa iska joogta wallahu subxaanaه wa taعala aclam slى اllah وsلام وbaarك calى nabiyina mxamed